alxamdu lilahi algafuur اlwaduud wاsalaatu wasalaamu cala saaxibi almaqaami almaxmuud wcala aalihi wasaxbihi wakuli man tamasaka bilxabli اlmamduud e, sidii la cilaamiyey kelimadu waa kelimo ku saabsan bidcat اlixtifaal bimawlidi الnabiyi sala اllahu alayh wasalam ciwaankaas e, aynu ku dhawaaqnay waxba ka qeexi mayno waa shay iska caana oo ummad wada garanayso waxyaabaha iska macruufka lada naasna in la tacriifiyo la qeexaayo cinda salafi waa tacanug kelimadu qaybaheedu dhowr qaybood baynu u qaybanaynaa canaasir ulmuxaadara taariikhda ixtifaalka waynu ka warramaynaa in sha allahu tacaala iyadoo kooban waxaa lambar labaadoo xigi doona insha allahu tacaala asaaliibu lixtifaal wa suwaruhu qaababka dadku ay u ixtifaalaan ama mawliidka loo sameeyo ama loo dabaaldego qaababka kala duwan ee u dhaco baynu wax ka tilmaamaynaa insha allahu tacaala qaybta saddexaad waa tacriif muujaz ah fi lbidaci walacyaad qeexid kooban oo ku saabsan bidcooyinka waxa loo yaqaan cinda salaf axkaamtooda qabay u kala jabaan tacriifkooda kooban iyo ciiduhu wuxuu sharcigu ka qabo qodobka afraad ee inoo waa xukmu lixtifaal bimawlidi اnabiyi sala allahu calayhi wa aalih wasalam qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa namaadij tusaalooyin aynu ka soo qaadi doonno kutubta mawlidka laga alifay khaasatan labadii kitaab ee soomaalidu ay yaqaaneen daybiciga iyo barsanjiyada baashi loo yaqaanay labadaa qaybood iyo mawaaliidii kaleba tusaayo tusaalaayun baynu ka keeni doonaa insha allahu tacaala waxaa u dambayn doona khaatimo gunaanad wixii aynu soo marray aanu ku khulaasayayno insha allahu tacaala mowduucana waa mowduucin badan culummadeennu ay qaadadhigeen kana hadleen sheekh cumal xafidahu allahu tacaala dhowr kor buu ka hadlay sheekh maxamuud mawliidkan mawliidkii ka horreeyey sigiska waa kii kaga hadli jiray haddana asagoo u ballansanba inuu ka hadlu xanuunsaday ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo kelimadana asagaa tilmaamay kuna taliyey in la jeediyo ama amrayba in sha allahu tacaala marka <clears throat> aynu ku horrayna caawa in sha allahu tacaala taariikhda ixtifaalka marka koobaad waxaynu leenahay ixtifaalku ama dabaaldagu loo dabaaldego xilliyaha dadku ay dhasheen nin magac leh ama boqor yacnii in la dabbaaldego xilli shay dhashay ama axad dhashay loo dabaaldegaayey wax muslimiinta ku kooban ma aha taariikh hore oo soo jirinuu leeyahay bal mujtamacaadka qaybo ka mida kuma koobno taariikhulixtifaal waa horu bilowday waxaa taariikhda lagu hayaa dadkii u horreeyey ee mawliid dhigay ama dabaaldegay faraacinaday ahaayeen alfaraacina nimankii la odhan jiray masaarida ahay masar joogi jiray ee reer banu israa'iil ay la dagaalami jireen ee nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam loo soo diraasay iyo tolkiiba nimankaasa u horreeyey waxaa ku xigay faraacinada nimankii loo yaqaana alyunaan griigga ay soomaalidu u yaqaanaan ama iqriiq waxaa tiraadaba labada bulsho oo faraacinada iyo yuunaanka oo griigga loo yaqaano ayaa u horreeyey dad mawliid iyo ixtifaal iyo dabaaldeg sameeya una sameeya xilli dhalasho faraacinadu iyo giriiggu waxay u dabaaldegi jireen aalihaday caabudaan xilligay dhasheen ama ay soo daahireen ilan mushrikiin bay ahaayeen ilaahay khayrkii caabudo oo gaalo ah ilaaha xilligay samaystaana uu muuqdo daahiro ayay dabaal degi jireen marka la gaadha sanad guuradaba ilaahay hebelaha waxaa la gaadhay sanad guuradiisii oo loo dabaal degahaya soomaaliduba waa yaqaaneen hawsha ayada ah xasan iyo xuseen baa loo dabaal degi jiray wixii xuska la odhan jiray faadumo rasuul baa loo dabaaldegi jiray abbaasitiday baa loodhan jiray waad garanaysaan sheekh cabdiqaadir baa loo dabaaldegi jiray marka laga soo tago wadaaddahaas iyo dhashaa nebi maxamed laga soo tago salawaatullaahi wasalaamu calayh soomaalidu qabaa'ilkeedu qoys kasta odaygay ka soo farcaan bay u dabaaldegi jireen waa xuskii xaaji hebel baad maqli waa xuskii eh, waxaad maqlaysaa fiqi hebel ay heblaayo keedii baa la dhigahayaa waxaasoo dhanba waxay ahaayeen dhaqamo laga soo qaatay faraacinada ayagaa marka u horreeya wax dabaaldega oo sameeya baashaas haddaad mawlidka u taqaanaan arrintaana waxaa caddeeyey oo aad u sharxay kitaabka la yidhahda aladab alyunaani wa dilaalatuhu calaa caqaa'id اlyunaan wa nidaamihim اlijtimaaci licaliy ibni cabdilwaaxid alwaafi kitaabku sabxada boqol soddon iyo kow hadalku ku yaallaa taariikhda lagu caddeeyey ha loogu laabto kitaab matbuuca weeye waxaa hadda mutawafir ladayna ah oo laga heli karaa taariikhda ayada ah kitaabka loo yaqaano alacyaad wa aharuha cala almuslimiin lisulaymaan ibnu saalim assuxaymi safxada laba boqol siddeetan iyo shan idan waa shay muwafaqa weeye ixtifaalka iyo dabaaldegga dad loo dabaaldego iyo sanad guuro loo dabaaldego waxaa bilaabay faraacino iyo gaalo iyo mushrikiin iyo yuunaan iyo griig baa bilaabay taariikhda noocaasa dadku inay ogaadaan waa shay muhiima wey taa marka laga soo tago waxaa xigay annasaara nasaaraday nimanka masiixiyiinta hadda loo yaqaan ama kristanka aad ku magacowdaan calaa nadarin eh, fi tasmiya eh, ayaa ku xigay oo ka soo qaatay faraacinada iyo ree yunaan ka soo qaatay ayagu marka waxay u dabaaldegi jireen nasaaradu waadna taqaana ilaa yowmina haada macruuf way soomaalida kenya joogta dii la weydiin maayo kuwa etoobiya joogaan ad warkoodba ah, weydiinin ama qolyaha ayagu koonfur iyo meelaha joog waxaa laga yaabaa inaysan hawlaha la socon laakiin hadda waa ogaadeen ilaa axmaara meel kastay gaadhay almuhim nimanka ayaga masiixiyada nasaarada ah waxay u dabaaldegi jireen xilliga ruuxa ay weynayn hayaan u dhashay sanad guuradiis ilaa yowmina haada soomaalida galbeeda yurub tagtay qaybo ka mid a dadka toosan mooye intoodoo kale dhaqankaas wuu saameeyey waa baas dhaygii hebel baad maqlaysa maalin ku dhashay oo maalinkaad dhalatay maxaa laga badboodahaya waxaad ku dambayn war looma hayo waxaad ku beeqaamin war looma hayo xaaladda haddaad ku sugan tahay ilahay raalli ma ka yahay maya waa maalin ku dhashaad maqlaysa tayib qolya hadda waxay u dabaaldegaan marka ay ku baasaan muxuu ah baalkii kharibnaa resbonsarka markay ku baasaan bay dabaaldegaan oo guuriyaa lagu leeyahy waa loo dabaaldegahaya yacnii meelo badan buu waxaan dhaqankan galay oo bulshada qaybaheeda nolosheeda ka mid a almuhim ahamu lmawaalid cinda anasaara waxa weeye waa miilaad almasiix calayhi salaatu wasalam nabiyullahi ciisa dhalashadiisii ayay u dabaaldegaan waxay ka dhigtaan ciid shaqooyinko dhan baa la joojiyaa waa taqaanaan yowmu suruur wa farax baa laga dhigtaa shamac bay daaraanoo waa taqaanaan dabbay shidaan raashiinmay sameeyaan muxaramaad waaweyn bay sameeyaan ay ku dhacaan khamrada ayaa laysla dhacaa waa taqaanaan faaxishada iyo zinada ayaa laga farxashaa waxay ka tagaan ma jiraan ilaa maa hunaalika min almahaazil waalqabaa'ix nuskadii noocaas ahayd ee ka soo guurtay faraacinadii reer yuunaan ka soo guurtay u soo tallowday nasaara iyo masiixiyiinta ayaa waagii dambe soo gashay muslimiinta baasho abtirkaasay leedahay mawliid haddaad doonayso mawliid waxaad u taqaano abtirkiisu halkaasuu galaa sanadkiisu waxaa weeyaan can ilcubaydiyiin can ilnasaara can ilfaraacina can ilyunaan wey marka waa sanad caali laakina fiihi waa maxay waa sanad muslim ah wey sanad muslim ah weeyaan idan saas wey muslimiintii marka qaybo ka mid oo islaamku u nasab sheeganhayay ayaa yowma mawlidihi ama yowma wilaadatihi sal lay slam waxay ka dhigteen ciid iyo mawsim mudaahaatan linnasaara fi ittikhaadihim mawlid almasiixi ciidan wa mawsima arrintaa ayadaa arrin iska cadway arrintu inay sidaa tahay oo mawlid mawlidkan laga soo qaatay kii nasaarada midka nasaaradan laga soo qaatay kii faraacinada iyo yuunaanka waa arrin iska cadw qaybta hore waynu tawhiiqinay laakiin qaybtan dambe ee mawliidkeenna ku saabsan alxaafid shamsudiin aljazari ibnu ljazari waa taqana almu'arikh almuqri alxaafid almuxadid iyo alxaafid asakhaawi tilmiid alxaafid ibni xajar labadu waa caddeeyeen markay muslimiinta qaarkood ay naqdiyeen mawlidkan oy ka hadleen y waxay leeyihiin idaa kaana ahlu saliibi ittakhaduu laylata mawlidi nabiyihim ciidan akbar fa ahlu lislaami wlaa bitakriimi waajdar u fiirso waxay leeyihiin haddii ahlu saliibku nimankan macatabka caabuda baalkan istilaabtay qaataan gaaladu ayaa saliib asalkiisi la yidhahdaa idaa kaana ahlu saliib ittakhaduu laylata mawlidi nabiyihim ciidan akbar faahlu lislaami wlaa bitaqriimi waajzar haddayba nasaaro iyo kristanku xilligii nabigoodii u dhashay ciise ahaa ay ka dhigteen ciid la dabaaldegay iyo sanad guuri iyo xilli la damaashaado ay ka dhigteen dadka muslimiinta ka mudan inay nabigoodii xurmeeyaan ay u dabaaldegaan ay u ciidaan oy mawlid u sameeyaan soomaaliyayma waxaynu ka liidanaa waye kristanka maynu ka liidanaa bush maynu ka liidanaa iyo saaxiibadii weeye baalku halkaasuu sal galay waxaa le doqontuu xadhiggii lagu xidhi laahee xaglahay ku sidataa ammaan bay wadaadduhu ka dhigahayaan laakiin annaga wahaabiya waa anfacaysaa maxaa yeelay bahalku meeshuu gelahayo ayay wadaadduhu ka shanqadhiyeen waana a'immatu shaaficiya wey hadalkaa wuxuu ku yaallaa kitaabka loo yaqaana attibru lmasbuuq fii dayli suluuk lilxaafid asakhaawi safxada afariyo tobnaad buu ku yaallaa waxaa kaloo ku yaallaa kitaabka loo yaqaana alajwiba almardiya can asilati sakhaawi alxadiiiya asna waa ku yaallaa mujalladka u dambeeya saddexiy tobnaad kun hal boqol tobaniyo lix ku yaallaa hadalka asalkiisa ibnuljazari baa iska leh xaafid sakhaawina waa soo guuriyey kalmuqiri lah sida asagoo sugay u soo guuriyey waxyaabo badan baa ku tusaya hawshu inay sidaa tahay marka wa haadaa nasun fi lmushaabaha waa nas ku tusahaya mushaabahada meesha ku jirta ama tashbiiha ku jira oo waa maxay ana alixtifaala bilmawlidi الnabowi asluhu ma'khuudu min annasaara waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum alimaam mulla cali alqaari cali bnu sulطaan alqaari alxanafi min a'immati ahli maka ayaa tacqiibiyey hadalka sakhaawi ibnujazari wuxuu leeyahay qultu wa mima yuraddu calayhi annaa ma'muruuna bimukhaalafati ahli lkitaab war kooban wey waana war waxaa weyaan xaqiiqa oo cilmi ah wey wuxuu idhi xaafid asakhaawi iyo ibnuljasari waxaa ka hoos baxday haddaannu muslimiin nahay waxaana la faray oo diinteenna asaasiyaadkeeda ka mid ah inaynu khilaafno oon ka duwanaanno oon ku gacansayno gaalada iyo ahlu kitaabka iyo mushrikiintaba ma aha in xabadka intii lisu garaac laisku maxaabsado la yidhaahdo ma nasaaraad ka xuntiyiina nasaar ha la khilaafo weeye khaalifu lyahuuda wاnnasaara khaalifu wliyaءa shayطaan khaalifu اlmushrikiin yacni waa maqsad sharci ah gaalada in la khilaafo akara min arbaciina xadiiثan wa daliilan min alkitaab wasunna ayuu soo arooriyey alimaam ibnu taymiya fii kitaabi iqtidaa siraat اlmustaqiim in gaalada la khilaafo kutub baana laga alifa khaasa oo rasaa'il jaamica u badan kitaabka loo yaqaana almawrid alrawi safxada labaatan iyo sagaalaad ayuu hadalka ku leeyahay mulla cali alqaari uu ku naqdinhayo hadalka sakhaawi iyo ibnuljasari arrinta kuu sugaysa in mawliidkeenna laga soo qaatay midka nasaaro waxaa ka mid ah waxyaabaa kuu sugay waxaa ka mid ah maalmo maalinkuu nabigu dhashay ka qiimo badan cinda allaahi wa cinda almuslimiin fil kitaabi wa sunna ka qiimo badan baa jiray maalmaha maxaa loo dabaaldegi waayey maalinkuu nabigu dhashay biitifaaqi lmuslimin waxaa ka qiimo badan yowma bicatihi maalinka nabiga la caleemo saaray ee ilaahay diray ee rasuul baa tae dhaqaaq ama yaa ayuha almusammilu la soo dejiyey ama yaa ayuha almudathir ay bilaabato la irsaaliyey ama nubuwadu ay bilaabato iqra la soo dejiyey ayaa ka khayr badan sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma arisaala ama yowm alirsaal buu magacaabaa fii kitaabihi maalin dhalasha lama sheegin laa fi lkitaab walaa fi sunna ayib allaahumma nabigu marka soonka la weydiiyo ee isniinta wuu tacallilin doonaa cillooyinku sheegay ka mid noqon doontaa laakiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayib lama dhihin wamaa khalaqnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin arsalnaaka alayh meeshay baashu ku fadhido waa risaalada ayib maalinka ma la dabaaldego waa la yaqaanaay weliba waa maalin la yaqaana fi taarikh ku sugan waay maxaa loo dabaaldegi waayo waxyaaba kalaa jira waxa loo dabaaldegi waayo ayib waa yahaye yowmu lhijra maalinkuu nabigu maka laga saaray id akhrajahu aladiina kafaruu aniya nayn id fi lgaar maalinkii nabiga laga saaray maka asagoo jecel uu hijrooday diintuna ay daahirtay madiina uu tegey dowladdii islaamkayda weynaydna uu nabigu dhisay maalinkaa maalin khasara weeye maxaa loo dabaaldegi waaye oo sanad guro loogu samayn waaye ma dhicin waxaa ka daran maalinkii nabigu asagoo maka taagan oo xajinhaya la yidhi diinta oo dhan baa laguu dhammaystay nebi maxamed waxba kuuma hadhin ma la dabaaldego alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maalinkan maalin ka qiimo badan ma jire soomaaliya maad mashxaraddaan oo ellaastaan oo noo dabaaldegtaan oo digaagta iyo xoolaha ballaysaan maya dana kale aad leedihiin oo hawshu abtirkeedu meeshuu ka yimid baad gelinaysaan maxaa yeelay nasaaro iyo reer yuunaan iyo faraacino xilliga la dhashay dabaaldegi jireen ama uu ilaah iyo shayddaanku muuqdo oo soo daahiro maadaama nabigu xilligu dhashay aanu xusuusannahay xilligii baanu ku qabsanaynaa iqtidaa'an biman cabada athaaluus ama biman cabada ataaquut halkaas wey baashu halkaasay ku xidhan tahay iyaan lagu wareerin waad iska xayraansan oo xoogo intii lagu xaabiyo wareersan ama soo ruclay oo xiiqsan sun derbi marya kuu saare baashu abtirkeedu halkaasuu galaa si kastaba noqotay intaasoo qodob oo muhiim ah iyo intaasoo maalmood oo tacdaran oo tilmaaman bay ka boodeen maalinkii dhalashaday u boodeen dantay ka lahay adigu weydii aynu ka soo gudubno taariikhdii dad islaam sheeganhaya ay dabaaldegeen una dabaaldegeen dhalashadii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalam ale goormay ahayd intaa waa dabagelis arar kuu noqon kara ama muqadimo ah laakiin qodobka taarikhdu hadda wey sida la og yahay dabaaldeggii iyo mawliidku u horreeyey ee dad islaam sheeganaya ay dhigaan wuxuu ahaa saddex boqol lixdan iyo labadii hijrada saddex boqol lixdan iyo labadii hijrada qarniga afraad dhammaadkiisii ayuu ahaa waxaana bilaabay bidaat sameeyey nin la odhan jiray almuciz lidiin illaahi oo baatini ahaa gaal a murtad kaafir murtad ah biitifaaqi lmuslimiin ninkaa asaga ayaa bilaabay idan waa taariikh ka soo jeeda min fircawniyin yunaaniyin saliibiyin soo gaar marka maxay noqotay bainiyin murtad halkaasay tegaysaa wadaadda marka niyatu ghablatu saalixiin ay qaaday ama xusni oon qalabta iyo bulhanki iyo bulhaanta markay ma iska raacay waa iska jiraa oo ayagu loo cudurdaarahayo hadda haddii jabaq yar meesha ay ka dhacdo la yaaco rag badan baa yaacay oon weli hubsanin waxa loo yaacay iyo waxa la aaday iyo jabaqdu maxay ahayd la isweydiin maayo dad marka qawda iyo shanqadha raacaa iska jira dad noocaasoo ku bargoy waa jireen xaggana loogu sulxiyey maxabatu nabiy sal lay slam acaajimtuna maxabat nabiy bidcooyin badan bay ku ridaa carabtu waa royihiin dadka caajimta ah een curubada asalka ku ahayn in badan bay xujmadoodu waxay u geysaa inay bidac iyo munkaraad badan ku dhacaan qolihii suufiyo la odhan jiray marka la yidhaahdo mawliidka waxaa bilaabay niman baatiniya ah oo khubata oo murtadiina biitifaaqi lmuslimiin xilligaa raggii joogay wadaaddo dambe waa dambe soo rucliyoo difaaco qarniga sideeda lagama hadlay baatiniya xilligay dilaacday masarna qabsadeen ay laba boqol iyo ka badan ka telinhayeen masar iyo bilaadu ifriqiya qaybo badan oo ka mid a culammadii la caasiray kitaab bay ka qoreen wayna takfiiriyeen bal culammada qaarkood waxay yidhahdeen nimankaa inay gaala yihiin ruuxii ka shakiya isagaaba gaala wadaaddaa gaadhsiiye nimankaasaa bilaabay markaad tiraahdo wadaadihiisu waa xayraam haya nafti baa qaban oo naqaskaa ku dhegi adee waa taariikh ma ka bodnaa waayahay wux waa taariikh qoran miyaan ka bodnaa maya imaamka loo yaqaana alimaam axmed ibnu cali almaqriisi oo dhintay taqriiban siddeed boqol afartan iyo shantii hijrada taqriiban dhintay oo waagi hore nin daahir ahaa waagi dambe nin shaafici uu noqday shaaficida hadda lagu maxaabsado ayuu ahaa weliba nimankan baatiniyada ah ee faatimiyiinta loo yaqaan ama cubaydiinta la yidhaahdo ama zanaadiqa loo yaqaan nimankaasoo ku abtir ahaa abtir baa u gala wuuna difaaci jiray xataa kitaabtiisa ku difaacaa inay muslimiin yihiin buu tilmaamaa waa difaacaa nasabkooduu sugaa oo wuxuu dhahaa nasabka baatiniyada ama cubaydiyiinta ama faatimiyiintu wuxuu galaa caliy bn abi taalib buu ka dhacaa waa niman reer bani haashim bartaasoo ka tuura wa maca daalika asagoo in badan difaacay laguna naqdiya haddee ruuxuna nasabkiisu marar badan buu u eexanayaa ama ay baashu la gelaysaa inuu difaaco difaacan mustamiitan dadkuna waxaa weeyaan macsuumiin ma aha ayadoo sidaa jirto haddana wadaadku wuxuu caddeeyey mawliidka inay bilaabeen nimanka baatiniyiinta cubaydiyiinta binasi xuruufi dhegaysa hadda wuxuu leeyahay dikru alayaami alatii kaana alkhulafaa'u alfaatimiyuun yattakhiduunaha acyaadan wa mawaasima tattasicu biha axwaalu alraciyati wa taktura nicamuhum wa kaana lilkhulafaa'i alfaatimiyiin yacni waa ciwaan dheer boqoray kadibna hadalkiisa waaka ciwaankaana asagaa iskale wa kaana lilkhulafaa'i alfaatimiyiin fii tuuli الsana acyaadun wa mawaasimu wahya mawsimu ra'si الsana wa mawsimu wmawlid nabiy sal lay slam wmawlid caliy bn abi aalib wmawlid alxasan wاlxusayn wafaatimata zahra ilaa quraabata alaaiina ciidan buu tiri soddon labaatan iyo lix mawlid buu sheegay oo ay samayn jireen nimanka baatiniyiinta ah ee zanaadiqada ee gaalada ah gaalo wey kitaabkiisa loo yaqaano almawaacid walictibaar bidikri اlkhutab mujalladka labaad afar boqol soddon iyo lix buu ku sheegaya waa yaalla makaatibta laga firiyo idan fa haadaa waxaan leenahay waa shahaada min almudaafic almuntasibi ilayhim sheekhii difaaci jiray ee weliba u nasab sheegan jiray ayaa wuxuu leeyahay bal nimanka xumaantooda waxaa ka mid a ah, ciidda ciidda ay majuustu leeyihin bay u dabaaldegi jireen majuust ciiddooda yowma nayruus way u dabaaldegaan ciidulkhitaas midda nasaarada midda yahuudda ta majuusta sanadka bilowgiisa habi new year waxa u taqaaneen bay u dabaaldegaayeen niman aafay ahaayeen diinlaawayaal gaalay ahaayeen ilaa waagi dambe ibnuljawsi raxmat ullaahi tacaala calayh markii masar laga qabtay oo laba boqol iyo ka badan ay haysteen oo laga qabsaday muslimiin wanaagsan oo sunniyiina ay qabsadeen kitaab buu qoray uu ugu magac annasru calaa misra guushii ka soo yootay masar qabsashadeed gaala haysatay buu le murtadiina ah ibnu taymiya wuxuu leeyahay laba boqol oo sano ka badan ayay masar iyo qaahira ka maqnaayeen natwaagga islaam ka maqnaayeen buu qaahira laba oo sano ka badan ayay khadka muslimiinta ka maqnayd buu maxaa yeelay daaru kufrin bay daaru ridda ka daari musaylamat alkadaab murtadiintu dhulkay haystaan soo waa daaru riddatin wey idan cudun waa caddayn abu xaamid alghazaali kitaab buu ka qoray loo yaqaana fadaa'ixulbaatiniya oo matbuuca wuxuu idhi daahiruhum alrafdu wa baatinuhum alkufru lmaxdu waa hadalkiis dadka waxay u muujiyaan inay raafido yihiin oo shiice iyo aalubeydka jecel yihiin laakiin gaalnimo cad baa feedhaa uga buuxdabu alimaam abubakr albaaqilaani almaaliki kitaab buu ku qoray hadkul astaar loo yaqaan nimankaa uu ku ceebaynayo bal muctasilaa ka qaylida nimanka muctasilu ayaa qaylaafka ku kitaabkiisa loo yaqaan tabiit dalaail nubuwa labada mujalad ah mujaladka u dambeeya qaybta u dambeeya oo dhan baatinigu kaga hadlaa iyo nimankan masar haystay ee mawlidka bilaayba kaga hadla inay gaala yihiin yani waa hawl iska makshuufa oo mafduuxa amr mafruuq minhu min qadiim wey qolyo soomaalida rafaadsan oo say ajrumi u dulfadhiyeen iyo abushajaac xaashiyadiisii iyo tawshiix ugu lafa beelaan taarikh aan la soconin oo waxay hayaan jirin ayaa naftu ka baxday cagaar caddaan bay ku ordeen cagaag baa dilahaya laakiin xaqaa'iqu kutub bay ku qoranta wax la inkari kara maaha ayib weliba waqaaxada kaaga daran waagi dambe waad maqlayseen waxaa la yidhi mawliidka nebi maxamed baa sameeyey waabaan waxaan eh, qolyaha wahaabiya naftu noo keenay markaas waxay idhahdeen xataradu waa bidco deli u keena meelaan wax ka keennaan weyne nafti baana qabatay waagi dambaan waxaan hellay xadiid mawduuco baailah oo tilmaamaya nabigu intii shicir loo qaaday iyo xoogow maanse ah nabigu intuu judbooday inuu gilgishay oo go'i ka dhacay oo nabigu marqaamay xadiidkii baan la soo boodnay wahaabiyan feerha kaga garac yani waxba ka socon maayo yani waa la yaaba dadka qaarkood waabaa mid suufiyo meel fadhiyo liilatu xugun durbaan u garaacahay nasre garaacahay yaa aniga iyo wadaad hadda gobollaha soomaaliya gobolka mida mid a qaadika markay igu dambaysay waa isu raacay gabdho yaryar oo naasabixisa iyo wiilal yaryar oo mulay ah buu intuu isku jarjaro isdhex fadhiisiiyey buu nasro u garaacahaya markaasaa asagana halkan uu fadhiyaa seef weynna waa haystaa waxaan ku nidhi waxaan ma bannaana xaaraan weeye jooji wadaadkii baa la hadlay anuga iska daba taagnaay wuxuu hi daliil baan u haystaa gabdhaha iyo wiilasha intii laysku milo oo laysku jaro in laga wada marqaamiyo loo garac baasha daliil baan u haystaaba seef weyn oo intaa leegoo qaash ah oo birta ku maran ama ku dubaadayaabay lagu haystaa taqsiintuna intaasay la eg oo daankii baa dilaaci raba indhihiisu waa qaadan yihiin nin wax lagu aamini kara ma aha haddii aad sii dharriijiso seeftu kugu qaada laga yaabo wuxuu hi daliil baan u haystaa qabdaharu wadaadka hadda jooga qaadi ka ahaa maxamed cali baa le waa la weydiin karaa waxa samaynaya maaha ayib wuxuu idhi daliil baan haystaa keen baana daliilka waayahay cirku fiiri cabaaruu cidna cirka u taagahayey mar seeftaan fiirinaa mar indhihiisii baa koru fiirinaa wuxuu idhi ilaahay baa hawshanna karsiiyey ina allaha calaa kulli shayin qadiir inaan wiilasha soo kaxayno oon gabdhaha soo kaxayno oon beyd ilahay iskugu keenno oo shahya biyaha loo daadiyo xaggana ay marqaabaan ahlullahi akhwaan weeye buui in allah calaa kulli shayin qadiir ilahay baana karsiiyey ayb walow shaa allahu ma ashragnaa naxnu walaa aabbaa'una oo kale weyo waa daliilka quraysheed waxay dha ilahay hadduu doono annaga iyo aabbayaalkaanaba shirki maanan galleen maadaama ilaahay shirkiga uu noo daayay taa macnadu waxaa weeye inaan hee inaan toosan nahay wadaadku wuxuu yidhi in allah calaa kulli shayin qadir meel kamar waa yahay haddaad tiraad aayad qur'aana ma aha de adaaba gaaloobi haddaad tiraad waxaan de kuu noqon mahaye niyaho aayaddu waa aayad laakiin meeshaad ku cacamin ma qaada aayaddu booskeediira ma aha ilaahay qudradiisa iyo awooddiisay ka hadlaysaa waana arrin ilaahay u khaasa laakiin xukum sharci ah oo ikhtilaaf ku saabsan baanu ku weydiinay ka hadal seeftaa ku taqaan wadaadkii wuusu dharrajiy wuxuu waxaan daliil kuu noqon mahay annagu inaan nimaadno ilahna karsiiyo inaan soo lugayno oon masaajid ka tagno kuu nimaadno ilaah baa na karsiiyey naga garbax waxaan waxba kama jiraan xaaraan wey kutubtii shaaficida qaybo ka mida ah kitaabka tambihulkhaafiyin wax ka soo wadaadku tabar badan lama hayni waaga ayada waad garanaysaa marka siddeetan iyo lixdii way taqriiban idan waa iskaga tagay dadku markay naftu qabato inay waxay doonaan iska soo jiidaan waa dhaqan la yaqaano ahlulbidaca lagu yaqaano iyo dadkaan aan khayrka lahayn nabi maxamed baa sameeyey oo saxaabada mawlid ka dhigtay bay hadda kuwa waaweyn la taagan yihiin been qayxan alxaafid dahabi siirka wuxuu ku sheegay siir caalaminool wuxuu ku sheegay wadaad suufi oo markaasanoo boodboodaha loo yimid buu xali waxaan ma bannaane rookarokayntan iyo boodboodkan ma bannaanee haddaad cibaadaysan aaya wardi oo fadhiiso laakiin boodboodkan iyo qobka ciyaarkan waxaa lagu ogaa niman fanaaniya muqaniyaad baa lagu ogaa hawshan jooji wuxuu hi waa ii bannaanta inaan badboodo maxaa jiraa lay idaa zulzilat ilardu zilzaalahaa dadkii waa la yaabay sheekh yani istidlaalka aan meesha laa'iqa ahayn iyo qur-aanka la iska soo jiidan yaab baa kugu dilay wuxuuhi hadduu dhulkuba gerirahayo oo dhulkuba badbadahayo ilaahay cabsi ani maxaad moodaab anigu waa badbadahaya yani dahab baa ku sheegay fasiyar dadka laga waayi maayana waxay doonaan iskaga hadlaan sheekh laakiin xaqiiqadu waxaa weeye hawshan waxaa bilaabay mawliidka ah nimanka yani kan ku saabsan nebi maxamed baynu ka hadlaynaa kii hore ee taariikhdii dadkii hore waanu soo sheegnay waxaa bilaabay nimanka murtadiinta ee zanaadiqada ah ee islaamka ku maxaabsan jiray xaqiiqa ahaana gaalada ahaa maqriisi keligii ma sheegin waxaa kaloo sheegay alimaam alfaqiih qalqashantii ninka loo yaqaan kitaabkiisa la yidhaahdo subxu alacshaa fii sanaacati alinshaa buu ku sheegay mujalladka saddexaad afar boqol sagaashan iyo sideed ilaa afar boqol sagaashan iyo shan sagaashan iyo sagaal waxaa kaloo sheegay oo soo guuriyey inay nimankaa baasha bilaabeen alimaam asanduubi fii kitaabihi taariikhu alixtifaal bilmawlid annabowi safxada lixdan iyo sagaalaad iyo kayrkoodba waa sheegeen waa taariikh madbuuda weeye waxay ku wareegeystaan malik almuafar baa bilaabo waynu gaari doonaa alawaliya almutlaqa mawlidka nabi maxamed nimankaasu ka soo bilowdaa weliba intaysan ayagu lee'anin qaybo ka mid a nin ayaga dhaamay laakiin wasiiradooda ka mid ahaa oo laodhan jiray alafdal amiiru ljuyuush ibnu badr aljamaali alarmani ayaa xilligiisii wasiirka ahaabu ilqeeyo u jojiyey wuxuu uhi waxaan salla ma aha waxay saxaaba samayn jireen ma aha wuxuu nabigu ogaa ma aha ahlullaahi suulaxada iyo salafu saalix lagama soo gaadhin wuu joojiyey waagi dambe markuu wasiirka dhintay khaliifkii almustacli bilaahi asagu khaliifkaana uu geeriyooday afar boqol sagaashan iyo shantii ayaa dib loo soo celiyey taariikhda mawlidkuu lahaa marka sidaas weeye oo muslimiinta qaarkood waxay isku dayay inay joojiyaan bidcadan baabi'iyaan mana suurtagelin ayb qarnigaa marka waa qarniga afraad qarnigii lixaad marka loo soo gooro wadaad loo yaqaanay marka waa awaliya nisbiya ama awaliya idaafiya waxaa tihahdaba waxaa asnaa hawshaas nooleeyey gobolaha qaarkood sheekha loo yaqaano cumar ibnu maxamed almallaa'i asuufi almuusili ayaa asaguna ka bilaabay magaalada loo yaqaana mawsil ee ciraaq ku taalle taqaana haddaba taqaana halkaasuu joogay asagaa bilaabay nin zaahida oo caabid ayuu ahaa laakinahu nin aqoon yar buu bidcooyin badan baa marka u dhuuntay ayib nin ikhlaas badan lagu tilmaamo oo caabida oo zaahida ayuu ahaa oo warac badan lagu tilma laakiin haddii aad cibaadadaadu aad tiraa waa badanhayaa bilaa cilmin waa la hubaa meelo badan baad ka dhacaysaa waxaa nasaara ku dhacay wey alcallaama abu shaamata almaqdasi min a'immati shaaficiy kitaabkiisa loo yaqaan albaacif calaa inkaari albidaci waalxawaadid safxada soddon iyo koobaad wuxuu leeyahay wa kaana awala man facala dalika bilmawsil ashaykh cumar bn moxamed almallaa'i axadu asulaxaa'i almashhuuriin wa bihi iqtadaa fii dalika saaxibu irbil wagayruhu raximahu allahu tacaala ninkii u horreeyey ee ka bilaabay mawlidka mawsil buu ku qaydiyy u imaamka daqiiqnimadiisa wuxuu leeyahay ninkii u horreeyey ee magaalada mawsil ka sameeyey mawliid waxaa u horeeyey sheekh cumar maxamed almallaa'i almuusil alirbili ninkaasaa u horreeyey muusan dhihin awalu man facala almawlida ma dhihin maxaa yeele wuxuu og yahay in looga horreeyo yaa uga horreeyey baatiniyo iyo zanaadiqa uga horraysay laakiin gobol gobol marka la yidhaahdo mawsil ruuxuu u horreeye ka sameeyey qarnigii lixaad wadaadkaasu ahaa kulligood culmadu waa soo guuriy arrintaa iyada ah ayib rag badan marka aan kitaabkan arag ama taariikhda sheekha aan la socon ama aan albidaaya wannihaaya aan taabanin baa ku khaldamay oo yidhi meled mudafar baa bilaabay ayib sidoo kale waxaa sheegay alxaafid ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaaya mujalladka labiyo tobnaad buu ku sheegaa in wadaadkaasna hawshaa samayn jiray wa kaana mashhuuran bisinaacati almawlid bicamali lmawlid bay ku leeyihi waxaa kaloo sheegay wadaadka asaguna inuu sameeyey hawshaa mawsil ka samayn jiray muusil sibt bnu ljawsi fii kitaabi mir'aatu zamaan mujaladka sideedaad saddex boqol iyo toban buu ku soo guuriyey asaguna marka alimaam ibnu kaiir alimaam ibnu shaawat almaqdasi min ashaaficiya iyo wadaadkan xambaliga ibnuljawsi inkastoo la sheego yani sabt ibnujawsi waagi dambe inuu xanafi noqday wadaadkaasna waa soo guuriyey yani waa taarikh muwasaq ah waa laba taarikhood marka awalu man bada'a hum albainiya alkafaratu almurtaduun waxaa ku xigay wadaadkan muusiliga irbiliga ku xigay isna qarnigii lixaad ahaa wuxuu geeriyooday shan boqol iyo toddobaatankii waa qarnigii lixaad waxaana muuqanaysa markaad taariikhda dib u fiiriso ama kitaabta aad mutaalacayso wadaadkan suufiga ah inuu ka soo qaatay mawlidka inuu sameeyo nimankii baatiniyada ahaa ee qaahiro iyo meelahaba haysan jiray maxaa yeelay lianna alcubaydiyiin alfaatimiyiin almurtaduun nimanka murtadiinta ah muusil waxay qabsadeen saddex boqol afartan iyo toddoba bay qabsadeen way soo gaadheen muusin meeshay yimaadaan ay qabsadaanna bidcadaasay ka qaybin jireen iyo wax ka daran taasaaba ugu roonaydba bidcooyinkay samayn jireen bidac kufriyo waaweyn bay ahaayeen tanaaba ugu roonayd ayib waxaa arrintaa sheegay in xilligaa ay qabsadeen waa taarikh muwahaqa alimaam ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaaya mujilka koyo tobnaad buu ku sheegaa laba boqol soddon iyo labo ayuu ku sheegaa meel kastoy qabsadaan oy gacanta ku dhigaanna howlahan bay ka samayn jireen damaashaadkan iyo dabaaldega qarnigii toddobaad haddii la yimaado oo la soo gaaro nin loo yaqaanay almelik almudafar abu saciid ayaa isaguna samayn jiray oo annaga hadda soo marray alimaam bishaabat almaqdisi inuu lahaa wa bihi iqtadaa fii dalika saaxibu irbil irbil ninka haystay ee boqorka ahaa mawlidka wuxuu kaga dayday wadaadkan cumar ibni maxamed almallaa'i ninkaasu kaga dayday isaga odhanaya kulligoodna waxay kaga daydeen isku soo duduub baatiniyo cubaydiinay gaalay kaga daydeen gaaladaas murtadiintani ay kaga dadeen faraacine yunaan bay kaga daydeen halkaasay baasho la gelaysa alimaamu suyuuti marka uu ka hadlahayo mawliidka ciddii bilowda u horeys kitaab buu ka qoray ku daabacan alxaawi lilfataawi ku daabacan juska koobaad laba boqol iyo konton iyo sideed meelahaasu ka bilowdaa xusnu lmaqsad fii camali lmawlid baa loo yaqaanaa ayib wuxuu leeyahy wa man axdaa ficla dalik walyaha moog tahay dadkii hore ee culummada ahaa bidcadu haba ku dhaceen bixusni niya haba ku dhaceen laakiin dad yacni ammaano leh oo sidqi ayay ahaayeen culummada shaaficiya hawshan ka hadashay ama kitaabaha ka aliftay iyo a'immada kaleba markay ka hadlaayeen waxay leeyihin xilligaasu bilowday wax sii jiri jiray ma aha laakiin waa bidca xasana ah weeye kuwan dabaalnimadkooda nabi maxamed baa samay la tagay ninku haduu saxashooyna waa musiiba mogta culummada hore wixii waa ku khaldameen laakiin cadaaladii iyo insaafkii iyo ammaanadii naqliga ka tegi maaya waxay ku xilligaasuu shaygu bilowday hase ahaatee waa bidca xasana soo kala duunaye ninka ku yidhahda maya nabigaabaa dabaaldegayba oo adhiga laayay ayb waa laba kala baab saxaabadii baa mawlidka dhigtay iyo ma dhigine waadhow buu bilowday qarniga afraad ama lixaad ama toddobaad buu bilowday laakiin waa iska bidca xasan oo nabigaa lagu tacdiiminhayaa oo nabiga miyaan anagu nasaaraan ka xunnaayo nabi jacayl baa ku jira waa laba kala duwan wey waa aad bay u kala duwan yihiin wuxuu leeyahy isagu wa awalu man axdaa ficla dalika saaxibu irbel almalik almudafar abu saciid axad muluki alamjaad alkubara alxaawi lilfataawa majalladka koobaad laba hadalka ku leeyahay risaaladuna waa risaalada labaatan iyo afraad kitaabkaas rasail ku jira alcalaama abi shaamat almaqdis waa inagii soo guurinay qabla eh, asuyuuti inuu soo yidhi wabihi iqtadaa fi dalika saaxibu irbil wahayruhu raximah llahu tacala waana khalad in la yidhaahdo waxaa bilaabay fi lmuslimiin mawlidka waxaa bilaabay almelik almudafar khaa wey ayb maxaa yeelay labaaba ka horraysaba sheekhii almallaay aynu soo nidhi iyo cubaydiin baa ka horreeyey laakiin wadaad kasta taariikhdu akhriyay maraajicda u haystay ku xidhanta waxaa khaladkaasoo gala galay alimaamu shawkaani wuxuu leeyahay waajmacuu ana almukhtarica lahu sulطaan almudafar abu saciid walam yunkir axadu min almuslimiina anahu bidca isagu wuxuu leeyahy muslimiintu waxay ku ijmaaceen ruuxii u horreeyey bilaabay inuu boqorkaa yahay baxi uu ku leeyahay mawlidka uu ka qoray fii kitaabi alfatx arabbani min fataawa alimaam shawkani majalladka labaad kun siddeetan iyo toddoba sabxadaad ka heli kartaa waana kitaab madbuuco yaallo wey taxqiiquna waxaa weeye maa qadamtu laka dadku u horreeyey bilaabay fi lmuslimiin waa baatiniya alcubeydiya alfaatimiya waxaana ku xigay wadaadkaa muusil ka sameeyey wadaadkaa muusil ka sameeyey buuna ka qaatay boqorkan ayib ama wuxuu ka qaatayba haddii la taxqiijiyo taariikh ahaanba cubaydiyiinta markaynu marka soo gaabinno waxaynu leenahay marka la soo gaabiyo albidaaya almulaqa ama alawaliya almutlaqa lilcubaydiyiin bidaayada labaad ee nisbiga ah lisheekh cumar bin maxamed almallaa'i almuusili ta saddexaad lilmelik almudafar marka waa qarniga afraad oo cubaydiyiinta ah qarnigii lixaad oo sheekhaas ah qarnigii toddobaad oo wadaadkan ah boqorkan boqorkanna wuxuu dhintay taqriiban lix boqol iyo soddonkii qarnigii toddobaad weeye arrintaa marka waa arrin iska cad weeye taariikh ahaanna wuxuu ka soo jeedaa alyunaan buu ka soo jeedaa iyo faraacino hal farac baynu ku daraynaa oo ku saabsan muslimiintu qaybtooda mawliidku waa bannaan yahay yidhi iyo qaybta diiddana yidhi waa bidco xaaraanoo ma bannaano iyo qaybta yidhi waa bannaan yahay kulligood waxay isku waafaqsan yihiin mawliidku inuu yahay bidco waa muxdas dabakatuur ah oo diinta laga daba keenay weeye wadaaddana waxay leey waa bidca qabiixa madmuuma sayi'a nimanna waxay leeyiin waa bidca dabakatuur weeye laakiin waa dabakatuur diinta lagu dhejin karo labadaa qowl keliyaa jirta sheekh yacni kulligoodba almaaniciin nimanka diiday iyo nimanka mujiiziinta ama mujawisiinta kulli wax isku waafaqeen wuxuu inuu yahay bidca muxdata bidca muxdata murkuiyo maxaa ka dambeeya waa madmuuma iyo waa maxmuuda laisku haya laakiin taariikhda noocaas iyo xaqiiqada lama inkirin nimanka hadda jooga ee sawada ruclaya xeeqsan horteed waxaanu maqlay ma ah waa kasta markaad sanad kasta markuu kordho n xilligu sii socdo waqaaxadaa sii badan weji adayga iyo xishoodaradu waad ka sii faafaysa alimaam alfaakahani almaaliki oo toddoba boqol soddon iyo afartii geeriyooday kitaab masaladan ka qoray la yidhahda almawlid fii camali lmawlid wuxuuna leeyahay laa aclam markii la weydiiy arrintanaa la weydiiye mawlidka ah wuxuu laa aclamu lihada almawlidi aslan fi kitaabin walaa sunnatin walaa yunqalu camaluhu can axadi min culamaai اlummati aladiina hum اlqudwa fi اddiini اlmutamasikuun biaahaari اlmutaqadimiin bal huwa bidcatun axdathaha albaطaaluun wa shahwatu nafsin ictanaa biha alakkaaluun buu leehay qolyaha sabta ka shaqaystay iyo allabariga meelahaas ama sabulbaciid iyo sabulqabir iyo sabulwido u yaqaana nimankaasa hawshan ku fiican buu wax diinta shuqul kula ma aha yani wacdi wuxuu ihi kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed iyo culammadii muslimiinta lagu kalsoonaa iyo aaaru salafi saalix kuma haynaba waa bidco waxaana keenaybu nimankaas aanu soo tilmaanay baa keenay safxada kitaabkiisa sideedaad ilaa sagaalaad ugu laabad halka asaga ibnulxaaj abu cabdilaahi maxamed bnu maxamed alfasi almaqribi almaliki geeriyooda wuxuu leeyahay wa min jumlati maa axdaduuhu caamadu waxay keeneen keenanay diinta ku soo dareen waxaa ka mid a ah maca ictiqaadihim ana dalika min akbar alcibaadaati wa idhaari shacaa'iri ma yafcaluunahu fii shahri rabiic alwal min almawlid almadhl ibn alxaaj mujalladka koobaad juska labaad safxada shanaad ugu laabo waa maalikiy alimaam ibn naxaas ashaafici fii kitaabihi tanbiih alghaafiliin can acmaali aljaahiliin wa taxdiiri asaalikiin min afcaali alhaalikiin safxada afar boqolaad wuxuu ku leeyahay asaguna in uu bidco yahay gadaalla laga keenay diintan uusan shaql ku lahayn buu kuleh waa shaafici wey masaaric cushaaq ninka iska lahaa wey wuxuu geeriyooday sideed boqol toban iyo afartii hijradu geeriyooday alxaafid ibni xajar saaxibu fatxi ilbaari waa la weydiiyey fatwadiisa waxaa soo goriyey suyuuti fii kitaabihi xusnu lmaqsad fii camali lmawlid min alxaawi lilfataawi waxaa kaloo soo goriyey ardaygiisi baarka ah asakaawi fii fataawahu wuxuu leeyahay xabni xajar aslu camali lmawlidi bidcatun u fiirsa had lam yunqal can axadin min asalaf asaalix min alquruuni aalaat mawlidka samayntiisu waa bidco aan laga soo guurinaynin buuri salafkii suubanaa saddexdii qarnee u horraysay kuwana waxay la tahay nabi maxamed baa daba mawlidka dhigay aduu meelkay waayahay ayb axada laba boqol iyo lixdan alxaawil fataawa jalladkooda ugu laab alxaafid asakhaawi baasna waa la weydiiyey wa su'iltu buu leey fii ajwibatihi musalladka saddexaad alajwa almardiya fima su'ila canhu sakhaawi min alaxaadiid annabawiya wuxuu leeyahay xaafid asakhaawi camalu lmawlidi lam yunqal can axadin min asalaf saalix fi lquruuni alaaai alfaadila wainamaa xadaa bacdu ma jirta bu laa nabi maxamed walaa saxaabo walaa qarniga saddexaad qarnigii afraadba waruntii qarniga afraadba bilowday waa inagu soo tilmaa saddex boqol lixdan iyo labadii ayuu almuciz lidiin illahi albaini baa bilaabay war iska kooban wey asuyuui laftirkiisu u imow calaa hanaatin fii wuxuu leeyahay huwa mawlidku min albidac alxasana inuu bidca yahay ma diidano min albidac alxasana wa awalu man axdaa ficla dalik saaxibu irbil ninka u horreeya keena wuxuu leeyahy qarniga toddobaad bu ahaaba qolihii qarniga afraad iyo lixaad lahababa dhaamay asagu toddobaad buu ka bilaabay alimaam alfaqiih alusuul الshaaibi fii kitaabi alictisaam mujalladka koobaad afartan iyo lix ogu laab waa bidcula wax kajinaya abishaamat almaqdasi fii kitaabi albaacid safxada soddon iyo koo ogu laab waa bidcuu leeyahay alimaam asheekh mulla cali alqaari fi lmawlid arawi safxada labaatan iyo afraad waa bidcuu leeyahay ama alxanaabila faxadid canhum alxaraj xaraj yacni maalikiyo shaaficiyo axnaaf warkoodu waa cadda ama xanaabilo soo ma aha waagii dambe qarnigii afraad wixii ka dambeeyey sunnada itibaaceeda dad kale waa ku dhaameyna asagu wuxuu leeyahy ibnu taymiya raxmat ullahi tacala calayh faama alijtimaacu fii camali lmawlidi calaa ghina'in ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات walaa yastaxibu dalika ilaa jaahilun aw sindiiq isagu wuxuu le waa arrin waadix iska ah oo bannaanka taalla in mawliidka dhigidiisa iyo samayntiisa iyo dabaaldegiisa cibaada laga dhigto oo loogu dhowaadaay inay bidca tahay munkarna yahay loona baahnayn ruux muslimo iimaanla ka shakin maayo arrintaa waxaa ummadda u horseeda ama faahfaahiya buuhi ama sunnaba ka dhiga ama ogu yeedha ruux jaahiloo diinta wax badan aan ka aqoon ama zindiiqoo gaaloo baaini oo murtad ah azindiiq huwa almunaafiq fi lcurfi alxadiid yani munaafiq waxay salafku u yaqaaneen bawaagi dambe zindiiq loo bixiyey ayib risaalada shaxaan ibraahim uu ka qoray kitaabka mawlidka ayuu kusoo guuriyey sheekhu safxada soddon iyo afraad shawkani baasan la weydiiyey min a'immata ahli yaman lm ajid ila alana daliila yadulu cala hubuuti min kitaabin walaa sunati walaa ijmacin walaa qiyaasin walaa istidlaalin bal ajmaca almuslimuuna anahu lam yuujad fii casri khayr اlquruun wala ladiina yaluunahum wala ladiina yaluunahum walam yunkir axadu min almuslimiin anahu bidca waa runtii ma haya buui asaguna intaa dambana oga jeeda baxdigii uu ku lahaa fii kitaabkiisa albaxu rabbani baa loogu laaban karaa mujaladka labaad kun sideetan iyo toddoba khaatimada aynu ku gabagabaynayno culummadii baa ay daba taagani waxaanu leenahay aadaankii miyaa la gaadhin ayib haddii ma aadaantii aan waxya iska watay taariikhdiisu waynu soo tilmaanay saddexdaa qaybood ahayd marka la yimaado muslimiinta gudahooda taariikhda ku horraysa muslimiintana waa inagu u qaybneen laba qaybood taariikhu fi lyunaan walfaraacina iyo fi lmasiixiya annasaara saliibiya waxaynu kaloo inoo dambeeyey faraci ku saabsanaa in muslimiintu labada kooxoodba kooxda diidan mawliidku dhigiddiisa iyo dabaaldegiisa diidan eela waa xaaraan iyo waa bidco ee yacni madmuuma ah iyo kooxda kale ee bannaynaysaba aysan isu diidanayn waxa kan inuu yahay dabaka laga daba keenay diinta xilligii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo taabiciintii ilaa qarnigii afraad bilowgiisa hore uusan jirin ayib khaatimo yar baynu ku gonaanadaynaa oo maxaa yeelay mawduuca kale waxaan filayaa waqtigaan ii saamaxayn marka suusa u kala goyni kanun baana gabagabaynaynaa insha alla muqadimadan taarikhda ku saabsan alimaam ibnu kaiir qaacida aad u qiimo badan ayuu sugay markuu kala qaadahayay qaacidat ahli sunna waljamaaca fi laqwaali walafcaal iyo qaacidat lkaafiriin tijaaha almuslimiin gaaladu waxay yidhaahdaan low kaana khayran maa sabaquuna ilayh waad garanaysa waqaala aladiina kafaruu fii suurati alaxqaaf in la yidhi ay ku eedeeyeen qur'aanku hadduu khayr yahay oo wanaagsan yahay ma kuwan yaryarka ahee fuqaradiiyo masaakiinta suhayb iyo bilaal iyo zayd ibnu xaariso mawla iyo nimankana nooga hormayra low kaana khayran qur-aanku wey tawxiidka iyo nubuwada iyo khayrkan iyo qur-aanku hadduu wanaagsan yahay kuwa noogama hormareen bu ay yidhahdeen bal u fiirso yacni iyagu khayrku waxay moodayaa in feedho iyo murqo iyo maal iyo xoole iyo yacni laandheerannimo iyo waxaa lagu helo inuu ilaahay naxariis iyo nicmo ninku doono uu siiyo ay tahay ma ogo ama waa og yihiina waa qarinhayaan cinaad bay ka galahayaan amaa qaacidatu ahlusunna waxaa weeye low kaana khayran la sabaquuna ilay fii kulli qowlin wa ficlin waxaad ku miisaantaa diinta ka mid laga dhigahayo oo diinta lagu daraya ficilkan waa min addiin qowlkan waa min addiin arrinta diintay ka mid tahay waxaa kugu filan saxaabadu ma samay maya diin ma aha oo maxaa jira low kaana khayran hee la sabaquuna ilay hadduu khayr yahay ayagaa nooga hormari lahaa cagsigii gaalada wey gaaladu maxay yihin haduu khayr yahay kuwa nogomaysan horumareen bay yidhaahdeen oo saxaabada nabi maxamed inagu waxaan leenahay wixii khayr ah ee diinta ka mid ah caadaadka iyo wasaa'ilka dambe iyo arrimaha adduunyadu soo kordhinaysa taqallubaadka iyo taqayuraadkeeda kama hadlayno arrin diineed baynu ka hadlaynaay wuxuu hadduu diin yahay laabudda waa inay saxaaba kaaga hormaraan haddii kale diin ma aha ama kulliyan kaaga hormaraan ama jus ahaanba kaaga hormaraan wuxuu leeyahy alxaafid ibnu kaiir aayadda markuu fasiray fii suurati alxaqaaf ha lagu laabtaa la fiiriyo wuxuu leeyahay wa ama ahlu sunnati waljamaaca gaala sidanay yidhahdeen low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi bay gaalo yidhaahdeen ama ahlu sunnati waljamaca fayaquuluun fii kulli ficlin wa qowlin lam yahbut can asaxaabati huwa bidcay odhanayaanbu ahlu sunna waljamaca qowl kasta weer kasta iyo fal kasta oon saxaabada ka sugnaanin ama saxaabadu aysan u hormarin waa bidcay odhanhayaan bu ahlusunnu liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilay liannahum lam yatrukuu khaslatan min khisaali اlkhayr ilaa waqad baadaruu ilayha maxaa saxaabadu waa sabaquun lilkhayraat hadduu waxan khayr yahay ama falkan khayr yahay ama ficil ama qowlkan udiya ayagaa u hormari lahaa suurat alaxqaaf tafsiir ibnu kaiir u warka asaga ah bilijmac waxaa ku sugnaaday alixtifaal bimawlid الnabi inuu bidc yahay waa ijmac haabita wey ijmaac haabita wey ijmaaca haabitkaa markuu sugnaa inuu bidco yahay baa lasii kala bixiyo laba qoys baa loo kala qabtirsan bidca xasana iyo bidca madmuuma xilligeedana gaari doonna insha allahu tacaala qarniga afraad lixaad toddobaad buu ku intihooday boqorkii almelik almudafar ba aad loo bumbuuniyaa kelima ka dhahaynaa isaguna alxaafid ibnu markuu turjumayso almalik alcaadil suufiyadu markay bumbuunaya almalik alcaadil almalik alcaadil maxaa laga rabaa maxaa loogu celiyay almalik alcaadil alimaam alakbar yacni wuxuu ahaa jawaad min alajwaad buu ahaa waxaa la rabaa in laguu sulxiyo bidcada ole asagu inuu caadilha ma yeeshahaa waxa ku dhegganna ha diidayna israaci israaci weeye laakiin alimaam yaaquut alxamawi fii mucjam اlbuldaan markuu ka hadlahayey madiinada magaalada erbil uu ka hadlahayey ayuu boqorkanna keenay wuxuuna ahaa mucaasir buu u ahaa ninka casriyiga u ah ninkan laga hadlahayana asagaa kaa yaqaan nin baa loo tarjumaystay waad bidhi waafiqo ninka asaga la caasane isku ayniga ahaayeen ama isku faca ahaayeen ama isku dabaqada ahaayeen hadduu yahay ninkan waa majruux warkiisu waa kaa xog badan yahay maxaa adugu waadan baad soo timid waxbaad akhriday waxbaad ururisay ninkan ma taqaanid madan la baashirin washaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib idan ninkan casri buu ahaa wou la macaasiray dadkii soo gaadhay buu ahaa almelig almudafar wuxuu yidhi markuu ka hadlaayay boqorkaas wa ibaacu hada alamiir mukhtalifatun mutadaadda amiirkan buu idhi dabeecaddiisu iyo dhaqankiisu waa kala duwan yahay bal mararka qaarkood waa sardinhayaaba aska hor imanaya fa innahu kaiiru dulmi casuufun biاlraciya raagibun fii akhdi اlamwaali min gayri wajhiha wmaca dalik wahuwa maca dalika mufdirun cala alfuqaraa'i kaiiru الsadaqaati cala algurabaa'i yusayiru اlamwaal aljammata alwaafira yastafiku biha alasaara min aydi lkufaar u fiirsada maxaa iska rab yaalla waa musiibo kale wuxuu idhi fainahu kaana kaiira dulmi casuufan biraciya bulshada uu maamulay iyo shacabkiisa nin ku xadgudba oo qardajaxu ahaa daalim ah aadna u dulmi badan intaa waxaa dheer raagibun fii akhdi alamwaali min hayri wajh nin xoolaha dhacu ahaa oo booba dadka xoog xoolaha uga qaada aad buu u jeclaa buu waa jeclaa raagib intaa ku dar wixii uu soo dhacay iyo wuxuu soo xoogay iyo wuxuu shacabka ka soo qaaday wixii o dhan wuxuu ku bixinaya fuqaradu u qaybinaya wahuwa maca dalika bui cala alfuqaraa'i kaiir asadaqaat cala alghurabaa dadka martida ee magaalada ka cusub ee safarka ayuu siin jiray fuqaraduu siin jiray dadkana waa soo dhacay waa daalim kaiiru dulm waa casuuf biraciya waa nin xoolaha ka soo qaada weji aan bannaanan ku soo qaada idan meeshii mudnayd buu ku bixinaya nabigu wuxuu uhi waman jamaca maalan xaraaman uma tasadaqa bihi kaana isruhu calayhi wa fii riwaaya maalkii baa la uur madaxa lagaa saari naar baa lagu geenaya inay gabadhu jidhkeed intay ka ganacsato wixii ka soo baxay ay masaakiintii agwaanta siisa ka warrama nin shaacirow xilligaa noolaaba boqorka intuu la yaabay uu ka gabiy wuxuu yidhi ka saaciyatin lilkhayri min kasbi farjiha laki lweylu laa tazni walaa tatasadaqi bu yani intaas carabi wey wax hadda la sheegi kara maaha idinku fahm mucjam albuldaan mujalada koobaad boqol soddon iyo sideed baa ku qoran yahay idaana warka soo ururi wadaadana waa caadil bay dhaheen ninkii maxaan ku dhahdaay xaalkiisa la socdayna cadligay sheegahayeen wadaadda waa tilmaamay oo wuxuu yidhi meahee eh, fuqaru yuu dhaqaalayn jiray oo agoontu u roonaa oo masaakiintii qorabadu u roonaa laakiin oo dadka muslimiinta la haysta ee maxaabiistaha gaalada gacanteeda ku jiru soo dayn jiray laakiin xoolaha xaggee ka keeni jiray baa taalla isweydii waa xoolo booli ah soomaalida qaarkeed waxay yidhaahdaan hal booli ah nireg xalaala ma dhasho si kastaba ha noqotee ama caadil ha noqo ama casuuf daalim ha noqdee yacnii ruuxu inuu caadil ahaa ama casuuf ahaa wuxuu sameeyey lagu aqbali maayo muxuu la yimid waxaas maxaa u daliila maa taal ayib ruux macsuuma miyaa jira bacda nabiy llahi maxamad sal slam maya laa abi bakar walaa hayri warkuu war iska kooban weeye insha allahu tacaala masaladii taarikhda ixtifaalka caawa intaasaynu ku gabagabaynaa insha allahu tacala waxaa inoo xigi qaababka loo dabaaldego iyo qaababku wax u dhaco iyo habeen dambe insha allahu tacaala wixii khayran sheegay ilah idinku anfaco wixii sharan sheegay allah idin gara mariyo anigana allah i dhaafo towfiiq